بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى وهو أصدق القائلين واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال سبحانه وتعالى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين لحظة الفراق من الدنيا ilbiriqsiyada ama daqiiqadaha adduunyada qofku ka faariqayo bini aadanka ayay ku saabsan tahay maanta muxaadaradeenu ama kelimadeennu aanu ku qabanayno lafoole sida walaalkeen aburayaan uu inoo sheegay macalimahad maxaa laga wadaa laxdatu lfiraaq daqiiqada faaruqidda caalamkan qofku uu ka faaruqayo ilaahay mar buu ku keenay marna waa kaa wadayaa marka uu kaa kaxaynayo ayaan ka hadlaynaa oo malagu kuu yimaado oo nafta lagaa qaadayo lagu kaxaynayo xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi wajaaءat sakratu lmowti bilxaqi dalika maa kunta minhu taxiid waxaa yimid oo imanaya sakratu lmowt ayaa si xaqa u yimid arrinkaasuna waa arrinka marka hore aad ka leexleexanaysay ood ka baqaysay ood iska ilaalinaysay ilaahay wuxuu kaloo yidhi kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf waliba waxay dhadhaminaysaa geerida naf waliba geerida ayay dhadhaminaysaa oo ilaahay xaggeeda xaggiisa loo kaxaynaya subxaanahu wa tacaala idan maalintaas ama daqiiqadaas ama habeen ha ahaato ama maalin ha ahaato na sugaysaa qof kastoo hadda nool rag iyo dumar caruur iyo ciroobaba daqiiqadaas waana soo maraysaa waa daqiiqad makhluuq oo dhan ilaahay ku farad yeelay dushooda subxaanahu wa tacaala u qoray u qadaray nebi maxamed baa daqiiqadaas soo maray nebi muuse soo maray nebi ibraahim baa maray makhluuq ma jiro ilaa waa dhimanaya maalintaas aan adduunka ka tegayno xagga ilaahay aadayno laba albaab baa laga kala gelaya fariiqu fi ljanati wa fariiqun fi saciir walciyaadu billah qolo markuu malagu u yimaado ayuu nafta u yeerayaa wuxuu odhanayaa yaa ayuhayaa ayatuha nafsu lkhabiisa naf yahay xun oo jismiga khabiidkaa camiraysay soo bax u soo bax cara ilaahay subxaanahu wa tacaala midkii kale naftiisu yani mu'minkaana waxaa lagu odhanayaa ya ayatuha nafsu lmuطma'ina irjici ilaa rabbiki raadiyata mardiya nafyahay xasiloon ee ku qanacday ilaahay diinkiisa iyo manhajkiisa u soo laabo rabbiga subxaanahu wa tacaala soo laabo oo malaggiiba wuxuu odhanayaa u soo bax nafyahay wanaagsan ruuxun wa rayxaan wa rabbun hayru khadbaan ilaahay aan kuu caraysnayn iyo janno iyo nicma u soo bax labadaa daqiiqadood laba qof baa la kala kulmay adigu kii aan nahay ma naqaan laakiin muhiimaddu waxaa weeye siduu nabigu yidhi inaan isu digno ka digno haadimu ladaat kuu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam malakulmowt kan macaanka jara dadka isjecel kala fogeeya oo labadii wada dhaqmaysa wada nooleysjecla mid kaxaynaya midna ka tegaya oo waxaa weeye labada isdhashay kala wadaya kaasaa la yidhahdaa haadimu ladaat waa malakulmowt qof nool oo maanta adduunka jooga ma jiro ilaa waa soo maraya naftooda ka qaadaya kama qaala subxaanahu wa tacaala kullu nafsin daa'iqat lmowt naf waliba waxay dhadhaminaysaa mawdka mawdkana waxaa loo wakiishay malag malakulmowt ilaahay u bixiyey subxaanahu wa tacaala allah yidhi yani qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum huma ilaa rabbikum turjacuun waxaa idin oobsanaya dhe malakulmowdkii laydiin wakiishay xagga rabbigiinna waad u laabanaysaan labadaa qof ee laabanaya kii mu'minkaa waa ka nicmaystay oo naftiisii marka la qaado waxaa lagu qaadayaa buri nabigu calayhi salaatu wasalaam malaa'ig cad oo qurux badan oo cadcad baa qaadaysa ruuxdiisa karfan baa lagu qaadaya waxaa la marinaya xanuud udgoon catar udgoon baa la marinaya waxaa loo qaadayaa xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala samo walba mar baa laga furayaa buu yihi nebigu markaasaa lasii gudbinaya iyada loogu yeeraya magacii ugu fiicnaa ee adduunyada loogu yeeraya qofkaas waa qofka daqiiqadii u dambeysay ku liibaanay oo waa kuwii jeclaaday la kulanka ilaahay kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi man kariha liqaaa allah man kariha liqaa allah kariha allahu liqaa'ah ninkii yani naqa naca oo dhibsado ilaahay la kulankiisa ilaahay isna la kulankiisuu nacaya waman axaba liqaaءa allah axaba allahu liqaa'ah ninkii ilaahay la kulankiisa jeclaadana ilaahay la kulankiisuu jeclaanayaa caaisha waxay tihi rasuulkii allow ma geeridaad ka wadaa kullanaa nakrahu lmowt dhammaanteen geeridaa necabnahay bini aadan oo dhan geeriduu ka cararayaa maya buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam mawdka ahan laakiin daqiiqada qofka nafta laga qaaday marka nafta loogu yimaado oo malaa'igta ay soo xaadirto ayaa waxaa la tusayaa ninka mujrimka ahaa ninka kaafirka ah mushriga ahaa booska uu naarta ku leeyahay baa la tusaya meesha uu usii socdaa la tusayaa buu yuri nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu nacayaa inuu ilaahay la kulmo kaas ilaahay baa nacay la kulankiisa laa maxaala nafta waa laga qaadayaa meeshii uu arkayna waa la geenaya la tusay oo cadaabka ilaah iyo jahanama midna midka kale muminka ab yuri nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la tusinayaa booska uu jannada ku leeyahay iyo nicmada sugaysa markaasuu hilo u qabayaaba ilaahay inuu la kulmo wuxuu jeclaanayaa la kulanka ilaahay ilaahayna markaasuu isaga la kulankiisa jeclaanaya saasuu nabigu ku fasiray ninkii jeclaada la kulanka ilaahay alla waa jeclaada la kulankiisa ninkii naca la kulanka ilaahayna ilaahay la kulankiisa ayuu nacaa ee geeridii ma ahane meesha lala la aadayo loo dambaynayo walwalku halkaasuu ka taagan yahay inaan wada dhimanayna shaki ma leh laakiin meesha la aadayo lama yaqaan ilaahay baan badbaado ka baryaynaa ilaahay baan janno weydiisanaynaa caradiisana ka magangelaynaa muuminkii loo naxariistay ee ilaahay subxaana wa tacaala carshigiisa hoostiisa nafta la geynaya toddoba sano dusheedaa la geynayaa ilaahay raala-aanshihiisa laga dul yeelaya ilaahay baa kasoo raala noqonaya subxaanahu wa tacaala intaa kadib baa naftii lagu soo celinayaa qofkii qabrigii baa loogu keenaya malaa'igtii xisaabtaa u imanaya markaasay weydiinayaan man rabbuka yaa kuu rabbiya markaasuu muuminku odhanaya allahu rabbii rabbigay waa allah wamaa diinuka maxaa kuu diinaa la weydiinaya muuminka markaasuu leeyahy diiniy alislaam diintaydu waa islaam ninkan maxaad ka taqaanay baa la odhanaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam suuraddii nabigaa la tusaya wuxuu leeyahay huwa nabiy llahi cabdullaahi wa rasuuluhu aamanaa bihi waaطacnaah waa rumaynay rasuul ilaahay soo diray addoonkii alla weye moxamed calayhi salaatu wasalaam ninkaas wey marka waxaa loo furayaa daaqad jannada looga furaya uri nabiga caleyhi salaatu wasalaam jannadiibaa daaqad looga furayaa naciimkii jannadu halka ka helaya udgoonkii jannadu helaya markaasuu oranaya ilaahu saacadda qiyaamo rid booskayga jannada aan ku lahaa aan tage kaasu waa ninkii nicmaystay waa qofka arrinka uu jecel yahay qof kastoo halkan fadhiya rag iyo dumarba inuu la kulmo ilaahay baan ka baryaynaa inuu kuwaas nagu daro jannada gelaya cadaabkii qabriga iyo cadaabkii jahanamana ka badbaaday kii kuu soo haray mushrig iyo munaafiq marka nafta laga qaadayo laxdadiibaaba masiiba ka taaganta mushrigii malaa'igtii baa u imanaya ilaahay baa ka waramaya xataa idaa jaathum xataa idaa jaa-ad rusulunaa yatawafawnahum ilaa ay u timaado rusushanadii oofsanaysa qaaluu ayna maa kuntum tadcuuna min duuni illah qaaluu daluu cana washahiduu calaa anfusahum anahum kaanuu kaafiriin yani waxaa la odhanayaa aawey waxaad u yeeranayseen ilaahay sokadi malagii baaba weydiinaya nafta qaadaya kii qabriga lama gaarin xisaabtii qiyaamahana lama gaarin laxdatu lfiraaq markuu dhaqaaqayo adduunka ka tegayo ninkii ilaahay kayrkii baryi jiray ow ama awliye u toog ama awowga u yeero ama abooto u yeero ama waxaad ku yeerataa jinni iyo ruuxaan iyo mingis iyo balaayo kaas marka nafta laga qaadayo ee ilaahay kheyrkii cidaan allahin u yeeran jiray adduunka markuu joogay malagaa weydiinaya aynamaa kuntum tadcuuna min duuni illaahi aaway wixii ilaahay sokadii aada u yeeran jirteen jawaabta uu bixinaya mushriku fiiri ilaahay baa ka warramaya suuratu alacraaf wuxuu odhanaya qaaluu dalluu cana waa naga lumeen meeshaa nafta looga qaaday hadduu jiilaani u yeeran jiray jiilaani ma joogo hadduu iyo sheekh nuur nuuriyo ooyaayo u yeehan jiray ma joogaan hadduu malakul jibriil iyo malak israafiil u yeehan jiray ma joogaan hadduu awowgiis iyo xaaji makaahil iyo cabdalla iyo cawareere iyo cumar maxamuud u yeehan jiray ma joogaan hadduu ugaasdiini iyo haylaal oday ku aasnaa u yeeran jiray ma joogaan hadduu qudbi hebel iyo sheekh hebel iyo ruuxaantii awow hebel iyo mingiski iyo fuqburaale u yeehan jiray ma joogaan malakulmowti asagii wa dalluu canna waa naga lumeen buu odhanaya ilaahay wuxuu yidhi washahiduu calaa anfusihim annahum kaanuu kaafiriin naftoodii bay ku qirayaan intaanay dhimanba inay gaalo ahaayeen iyagoon dhiman ayay isku qirayaan baa alla yidhi inay kufaar ahaayeen marka nafta laga qaadaya mushrig walba waa ogyahay inuu kaafirya hadda ha isma yidhahda annagu xaq baan ku taaganahay qaadiriyaana la yidhaahdaa keligeenaa jannada gelayna sheekh uways baana daba sheekh cabdilqaadir jiilaan aan daba soconnaa uways iyo xerdisaan daba soconnaa nin walba sheikhiisii baa la weydiinaya sheikhulqaadiriya calankiisu taagaya janatulfirdows baan gelaynaa beenta hadda isugu sheekeeyaan hadday rabaan mushrikiinta cabdilqaadir jiilaani caabuda iyo kuwa kale ilaahay kayrka u yeertaa been weeye waxaas ninaan alla keliya caabudin janno ma gelayo nafta marka laga qaadayo ayuuna qirayaa inay kufaar ahaayeen aayaddu waxay leedahay fiiri malaggu wuxuu weydiinayaa aawey waxaad u yeerin jirteen dadkaad u sujuudi jirteen lama dhihin haddii la dhihi layaa u sujuudi jirtay ninka qabriga caabuda allu u sujuuda qabriga uma sujuudo allu u sooma yaad u soomi jirteen haddii la ilaahay buu u sooma laakiin yaad tuugi jirteen baa la weydiinaya yaad baryi jirteen bal aad fi xeeldheerida aayadda ilaahay subxaanahu wa tacaala mushrig ma jiro ilaa ilahay cidaan ahayn bu u yeertaa ama nebi ha u yeerta ama malag ama cid kale naftiisiibuu ku qirayaa inuu gaal yahay mulaahado kalaa ku jirta halka azanaadiqa walmurjia waxay dhaheen ninka hadduu ilaahay keyrka u yeeranayo laakiin ashahaadanayo waa muslim weligii ma gaaloobayo waa jaahil cudurdaar u leeyahay ka leexda ilaahiyna muxuu yidhi washahiduu calaa anfusihim annahum kaanuu kaafiriin kufaar iyagaa isku qirayaba kana ha u dooda hadduu doono been ha u sheego qofkiiyo shirkigiisii ku jira ilaahay khayrkii u yeeranaya magan gelaya ilaahay cidaan ahayn wax u gowracayuu leeyahay maya xoogaa iyadoo khaladu ku jiraa waa muslim qof naartii usoo soco usii socdo madaxa u salaaxaya khaa'inkani inkani zindiiqa xaqa ilaahay qarinaya maxaa ilaahay addoommada usoo diray rususha maxaa dhulkan loo goglay maxaa sabadan loo taagay hadduu qofka ilaahay cid aan ahayn caabudi karo muslimna ahaan karo waa been iyo kidib iyo khidaaca waa shirki ummaddii loo macaaneeyey waa waan caddaynaynaa mushrikiinta marka hadday hadhow internetyada ka daawadaan oo khas ka daawanayaan iyo hadday hadda imaqlayaanba inta ilaahay cid aan ahayn u yeeranayso awliye allah adeeg ku hayso muslim kastaba ismood haddaba dhagahaaga ku maqal mushrik kaafiraa tahay ilahay kheyrkii caabudaya qaala subxaanahu wa tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi wayacbuduuna min duni illahi ma laa yanfacuhum walaa yaduruhum wa kana alkaafiru calaa rabbihi dahiira waxay u yeerteen oo caabudeen ilaahay sokadii midaan waxba u tari karin waxna aan u dhibi karin gaalku wuxuu noqday baa alla yidhi mid rabbigii kaka hiiliyey oo ibliis u hiiliyey sida saciid ibnu jubayr uu ku fasiraya aayaddaas raximahu allah alla meel kale wuxuu ku yidhi ma kuwa awliyan ilaahay ugu dhowaanaynaa markuu alla ka soo warramay waladiina اtakaduu min duni awliya maa nacbudu ila liyuqaribuuna ilى اllahi zulfa kuwa ilaahay sokadii awliye u yeertay ee baryay caabuday ee yihi waxaan u baryaynaa u caabudaynaa inaanu ilaahay ugu dhowaano ilahay wuxuu ku jawaabay fiiri in allaha yaxkumu baynahum fima hum fihi yakhtalifuun in allaha laa yahdi man huwa kaadibun kafaar alla ma hanuuniyo gaal beenaala baa aayadda lagu soo gabagabeeyey gaal beenaala ee yidhi makhluuq baan baryaya masaladu masalo fudud maaha wixii lagu abuuray waa inaad keligii u yeerato keligii inaad caabuddo keligii magan gasho daqiiqadda nafta laga qaadayo ayuu ogaanayaa qofkii ku madax adaygay ilaahay cid ahayn inuu baryo markaasa isku qirayaan baa alla yidhi washahiduu calaa anfusihim annahum kaanuu kaafiriin naftoodii bay ku qirayaan adduunyada markay joogeen kufaar inay ahaayeen ma loo cudur daaraya marka alla maadaama aada isgarateen oo hadda aada is ogaateen markii nafta la idinka qaadayay mar dambe ha u noqonina cudurdaar baad leediin jannaad gelaysaan miyaa la odhanaya bal dhegaysta qaala subxaanahu wa tacaala qaala idkhuluu ilaahay gal u odhanaya fii umamin qad khalat min qablikum min aljini waalinsi fi nnaar fii umamin ummado ka dabataga idinkaga horeeyey jin iyo insiba leh oo naarta idinkaga horeeyey aada u fiiri ka dabataga ummado qad khalad min qablikum adinka hortiis gudbay hortiin gudbay oo yani qad khalat min qablikum udkuluu fi umamin qad khalat min qablikum min aljini walinsi fi nnaar jin iyo insi ummadaha idinka horreeyay naarta uga daba taga xataa ida daarakuu fiiha jamiican ilaa isaga daba yimaadaan kulligood kii horeeyey ee naarta aaday iyo kii dambeba ilaahay xaggiisa naar bay ku leeyihiin marka nafta laga qaadayo cudurdaarkii ay wadeen murji'adu aaway markay khaadiciinta sirayay dadka masaakiinta shirkiga diinta ka dhigtay ee juhalada isla quman ee odhanaya annagu diintii awoowayaal baan ka dhahanlay war shalay laidarad la keenay ma rabno saanaa xaq u taaganahay ma awowgaya khaldan ma abootadaya khaldan ma sheikh hebel iyo sheikh hebel iyo sheikh hebel baa khaldan awowga iyo abootada iyo sheikh hebel iyo sheikh hebel hadday awliye u yeeran jireen mushrikiin baaba'day w horay oo tagtay mushrikiin waa hore baaba'day weeyanaan aaday waktigiisan kaaga lumin kuwaas ee adugu naftaada ku badbaadi rabbulcaalamiin inaad caabudoodan u sharig yeelin casiizuljabaar ka leexo waddaday ku lumeen awoowayaal ogow awowo lagu dhego waa wixii cabdulmualib uu la hanuuni waayo cabdulmualib waa nabiga adeerkii alayhi salaatu wasalaam abi maa dhihi laha abi aalib waa nebiga adeerkii nabiga soo koriyey sala allahu alayh wasalam nebigoo sideed jira ayuu gacanta ku dhigay korriinkiisa ilaa uu ka qaangaaray ilaa uu ka guursaday isagaa maamulay markii dambe ilaahay soo dira nabiga risaalada alla u caleemo saaraya nebinimadana wuu garab istaagay calayhi salaatu wasalaam wuu la jiray wuxuu yidhi laba taaban kara moxamed naf iyo maal baan u huraynaa shirkigiisiina waa ku jira markuu dhimanayay baa nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi adeer qul laa ilaaha ila allah waxaad tiraahdaa laa ilaaha ila allah aan kuugu doodo maalinta qiyaame ilaahu markuu dhimanayay buu keenay aan dhaho macnaha aan kuu doodo abujahl baa ag fadhiyo soo booqday abujahl waa gaalkii weynaa iyo laba nin oo kale banu makzuum ah maxaa yal odayga ree abtigii waa ree banu makzuum wey abu aalib iyo nabiga aw awowgiiba aabihii dhalay markaasu waxay ku yidhahdeen atargabu an can milati cabdilmualib diintii cabdilmualib miyaad iska nacaysaa aada u fiiri atargabu ma nacaysaa can milati cabdilmualib aabbaha cabdilmualib diintiisii oo waxay ogyihiin dadka waalidkood inay ka leexdaan ma jecla cabdulmualib waa nebiga awowga laakiin shirki buu ku dhintay xadiidku bukhaari buu ku yaala qisadan dheer an ka warrameen cabdulmualib diintiisii miyaad ka leexanaysaa baa la weydiiyey odagii baa lagu odhanaya kama suulin nabiga ku celceliyey adeer laa ilaaha illa allah dheh yacni wuxuu og yahay laa ilaha illa allah in looga baxayo diintii cabdilmualib ayagana waa ku celceliyeen ma diinta baad nacaysa warkiisu u dambeeyey wuxuu noqday huwa calaa millati cabdilmualib diintii cabdilmualib buu ku dhegan yahay ogow haygu igu waana dhintay kaafiran mushrikan isagoo ah nabi maxamed adeerkii soo koriyey wey ee difaacay nabiga caleyhi salaatu wasalaam ee naftiisa iyo maalkiisa ku difaacay nebiga shirki buu ku dhintay ma loo naxariistay aada u fiiriya saddex arrimood oo mushrikiinta hadda jooga aanay haysan buu haystay odagaas haddii uu janno ku tegayo ko nabiga adeerkii wey aabihiibu la dhashay oo booska aabihiiba ugu jirayba nabigu aabihii ma arag calayhi salaatu wasalaam labo wuxuu ahaa nebiga yani kii soo koriyey adeerro kale waa joogen isagaa koriyeyba oo maalkiisa ku koriyey carruurtiisa ku daray saddex wuu difaacay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo qabiilkii muntashiriyebu wuxuu yidhi quraysh waxay go-aansatay moxamed inaan u dhiibo dilaan ana uma dhiibayo waxaan go-aansaday inaan difaaco ma ila difaacdeen buu yidhi tolow tolkii o dhan waxay yidhahan waa kula difaacnay mushrigoodii iyo muslimkoodiiba seefi baa la diyaarsaday wuxuu diyaar u yahay bani haashim oo dhan inay dhintaan bisababi moxamed caleyhi salaatu wasalaam nebiga darti inay dagaal kharaar garaan ay ku baaba-aan difaaca nebiga asagu islaam maa wuxuu difaacayo laakiin wiilkiisu difaacanaya wuu gebiyey welibu xaq buu ku taagan yahay wuu gebiyey wuu sheegay wuxuu yidhi wadacawtanii wa anta naasixii waad ii yeertay adigoo ila talinaya wacaradtanii waxaad ii soo bandhigtay diinan qad caraftu annaha khayra aladyaani albariyati diina diin makhluuqoo dhan midda ay haystaan ugu fiican baad haysataa lowlaa makhaafata masabati alaabaa lawajadtanii samxan bidaka mubiina haddaanan ka baqayn inaan awowayaashii hore caayo oo aan aabbahay iyo awowgay iyo awowgii kale aan dhaho mushrikiin bay ahaayeen jaahiliin bay ahay haddaana ka baqayn si furfuran baan ku raaci lahaa lawajadtanii samxan bidaka mubiina waxaad i arki lahayd si furfuran anoo kuu raacay laakiin awowayaal baan diidaya inaan waddadooda ka laacay abu taalib muxuu eersaday aabbe iyo awowo waddadooda ka leexan maayo nebigu markuu odagii dhintay wuxuu yidhi sa astakfiru laka ilaahay baan dambi dhaaf ku weydiinayaa maa lam unha cank haddaan la ii diidin arrintaas qur-aan baa soo degay ilahay waa u diiday maa kana linabiy waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu uli qurba uma banaana nebiga dad mu'miniina inay ahlu shirki mushrikiin dambi dhaaf u weydiiyaan qaraabada ha ahaadaan khalaas nebigu waa la aas waa la soo aasay abu aalib cali baa soo aasay aayad ka waa soo degtay suurat alqasas waa garanaysaan inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa wahuwa aclamu bilmuhtadiin adigu ma hanuunin kartid nebi allow kii aada hanuun la jeceshahay laakiin allah cidduu doono hanuuninaya wuuna og yahay ciddaa hanuunaysa abu aalib naar buu aaday saddexdaasna wuu lahaa fursadood buu haysta oo haddii bini aadan cudurdaar shirki uu leeyahay loogu cudurdaaray sida murji-ada ay moodayaan iyo zanaadiqadu ko wuxuu ahaa nabiga adeerkii oo adeeradu ma sinay adeerkii soo koriye weliba laba ha soo koriye wuu jeclaa wuu difaacay naftiisa iyo maalkiisana waa u huray wuxuuna ku dhaarto ballan ku qaaday intuu noolya inaan maxamed la taabanay calayhi isalaatu wasalaam wuu ku gebiyey wallahi lan yasiluu ilayka bijamcihim xataa usida fi turaabi dafina sidaasuu oran jiray ilaahay baan ku dhaartay kulligood isu yimaadaan kuma taaban karaan ilaa dhulka ciidda la barkiyo anigoo la aasay markaan dhinto markaa uxehamaa ha sameeya ninkii sidaa ahaa shirkigiisu wuxuu ku galay naar nin aan nebiga adeerkii ahayn qaraabo lahayn nebigana calayhi salaatu wasalaam dadkiisa aan soo korin oo aan difaacin nebiga naftiisa iyo maalkiisa aan ku difaacin shirkina ku dhintay see janno ku aadaya waa caaqilka waxay u caddaynaysaa mushriga rajo inuusan lahayn qaala subxaanahu watacaala إن allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ma cafiyo in loo shariig yeelo wuuna cafiya arrinkaa wixii ka yar shirki wixii ka yar ciddii uu doono subxaanahu wa tacaala idan marka waxaan soo marayna laxdat lfiraaq daqiiqadii adduunka laga faaruqayey ilaahay naar buu ku xareeyey mushrikiintii maxaa yeelay ilaahay keyrkiiba u yeeranayeen ilaahay aayad kalu ka waramay subxaanahu wa tacaala oo wuxuu ka warramay marka nafta loogu yimaado oo qofka rubadda ay soo gaarto a xataa idaa balagad taraaqi waqiila man raaq marka ay soo gaadho rubadda naftu soo gaadho taraaqi kalxamaha meesha ay isaga yimaadaan oo halkaa galowda ah marka naftu soo gaadho waqiila oo la yidhahdo man raaq yaa ku tufaya oo laga wado talqiinta iyaa u akrinaya yaa laa ilaha illa allah maqashiisiinaya wadanna anahu lfiraaq oo uu yaqiiniyo qofkii adduunkan inuu ka faaruqay waa tegey marka qaybta dambe ay ka soo baxdo wuxuu is ogaanaya ila caqligii waa jooga inuu dhimanayo qaarka dambe nafti ka dhacday xaggee buu u ilahay xaggiisa aakhiro waltafat isaaqu bisaaq dhudhunkiina uu dhudhunki ku marmo oo lugtu isku maranto gacmuhu isku marmaan ilaa rabbika yowmaidin ilmasaaq xagga rabbigaaba maalintaas loo kaxaynaya subxaana allah ilaahay xaggiisuu aaday adduunyadii uu jeclaa ee uu ka shaqaysanayey ee uu maamulanayay hebel hebel ama heble hebel laga oranayey waa laga kaxaynaya waa daqiiqadii u dambeysay oo adduunyadu ka dhaqaaqay wadana anahu lfiraaq oo uu yaqiiniyo dhanigana waa yaqiin inuu adduunka ka faaruqay ilaa rabbika waltafat isaaqu bisaaq ilaa rabbika yawmaidin ilmasaaq falaa sadaqa walaa sallaa kan hoogay waa kan marka falaa sadaqa ma rumayn xaqa ilaahay ma waxidin nebiga ma raacin tawxiid ma qaadan walaa sallaa mana tukan walaakin laakiin kadaba waa beeniyey tawxiidkii shirkigii iyo kufrigii uu ku madax adeegay watawallaa waa sii jeestay oo ilahay inuu sujuudo iskala weynaaday walaakin kadaba watawalla awlaa laka fa awlaa ninkaas muxuu xaq u leeyahay naar uma dahaba idoo ka horeys uma dahaba ilaa ahlihi yatamato kadib wuxuu iska aaday ciddiisa isagoo isqaadqaadaya reerkiisa iska xarawaanaya adduunyadii yatamato waa maxay mashi takaburan wuxuu socdaa si isla weyniya inay hebel hebel baa qabiil hoog xooglu ka dhashay ama dhaqaalo badan buu leeyahay sumcad iyo magac buu leeyahay sidoo kale iyaduna intiioo kale leedahay tamatoo isqaadqaadaya wuxuu hilmaansan yahay ilaahay hortagiisa subxaanahu wa tacaala alla wuxuu yidhi awlaa laka fa awlaa uma awlaa laka fa awlaa adigaa mudan adigay ku ahaatay jahanam mar labaad adigaa mudan qofkan kibrayo ilaahay wuxuu kaloo ka warramay suuratu qaaf wajaءat sakraة اlmowti bاlxaqi dalika ma kunta minhu taxiid wanufika fi suur adduunkii marka lagaa kaxeeyey oo aada aaday aakhiro qabrigii baa ka sokeeya iyo barzakh qiyaamihii qiyaamihii weynaaya saacaddii barzakh baa ka sokeeya wa min waraa'ihim barzakhun ilaa yowmi yubcathuun waxay ku jirayaan ba alay barzakhaas waa meel udhexaysa adduunyadii iyo aakhiradii waxaa weeye intii dhimatoo dhan baa ku jirta hadda ilaa saacadda qiyaama weli lama gaarin inta adduunyada ka tagtay oo dhan malaayiin iyo balaayiinba barsakhaasay jiraan midna waa ciqaaban yahay midna naciim iyo barwaaqu ku jiraa ilaa saacadda laga riday annaguna labadaa wadda mid un baan gelaynaa qof walboo naga mid a ah. ama inuu ciqaaban yaadho lagu ciqaabo qabrigii iyo in loogu naxariisto midkood wey ilaahay baan ka baryaynaa inuu noogu naxariisto adduunka iyo aakhiraba qabriga noogu naxariisto xisaabta qiyaamaha noo fududeeyo lahadadaasna sugayso qof walba ku fikir keligaa markaad gurigaaga tagto intaad guriga fadhiisato bal waxaad ka fikirtaa daqiiqadda aad adduunka ka tegayso xaalkaagu siduu noqonay adigu iswarayso cid kale asxaan ha u falin cid kale wakti ha isaga luminin shaksigaaga waxaad tiraahdaa maa baaluka war maxaa kuu xaa misee xaalkaagu yahay laba lagu imaanaya shaki ma leh daqiiqada adduunka aad ka tegayso maxaad la kulmi doontaa walwalkii ay ka seexan waayeen weeye saxaabadii nebigu walwalkii ay la murugoodeen weeye taabiciintii sida cumar ibnu cabdilcasiiskii ohan jiray laba habeen baan ugu walwal badanahay haddaan ogaan lahaa labadaa habeen waxa igu dhacaya waa iska raaxaysan lahaa adduunyada qosol iyo barwaaqaan ku dhamaysan lahaa habeenkaan adduunka ka tagu yidhi aakhiro uhoydo qabri uhoydo ko maxaan la kulmi doonaa taas walwal weyn bay igu haysaabi iyo habeenka berri oo kale qiyaamihii uu dhici doono oo qabriga aan ka soo bixi doonona maxaa iyadan aan heli doonaa labadaa habeen yaan ka seexan waaye wadnahayga labadaa habeen baan ka dhex wal walba igu taagan waa labada habeen oo qofkii caaqil ku xisaabtamayo waa daqiiqada halka aan ka tagtay iyo daqiiqada qabriga lagaa soo saaray adigoo qaawan maxaa kuu talaa ilaahay aan ka boqno subxaanahu wa tacaala inta goori koorta ilaahay aan keligii caabudno nu sharigeelin nabigiisa aan raacno sunnada aan baranno tawxiidka aan baranno qur-aanka aan akhrino adkaarta aan badino ilaahay aan usujuudno sujuudno mushrikiin aan nacno masiiba halkaasay ka taagan tahay caymis baad gashay haddaad shirki mushrikiin ka tagtay caymis rabbaaniye maxaa yeele ilaahay baa yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yasha in loo sharig yeele ma cafiyo khaanad xiran wa wixii kale qofku doonu ka cafiyaa zino dhac dil waxaa rabto dunuuba dheh oo aan shirki ahayn laakiin ninkii ilaahay sharig yeele ma cafinayo yiri adduunka oo dhan culimmada joogta iyo akhyaarta joogta iyo wixii adduunka nebi soo maray iyo malaa'ig oo dhan hadday ilaahay ka baryaan qof shirki ku dhintay shirkul akbar ilahay ma cafinaya ilaahu hebel iska cafi hadday isku raacaan maya ah, indha adeega murjiada idiin cad markaas qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya shirki alla ma cafiyo laakiin hebel iyo hebel ka reeb adeerkii iyo walaalihiisu ka reebanaya sida inay gacanta isaga ugu jirto hadday gacantana ugu jirto qaraabadan o dhan jannaan ku riixi lahayd laakiin adiga taadaabadan gacanta kuugu jirin iska dhaaf qof kale tiise wax go-aan adiga aada qaadan karto kugu xiranba ma ahan shirki naar buu jiraa tawxiidna januu jiraa labada khaanood mid raac labadaba mid isku ahaan karaa ma jira marka mushrik muslim maba jiraba qof mushrigna ah mushrikiintii garab taagan muslimna ah muwaxidiintiina garab taagan ma dhici karta hal baaquli dab iyo baasiin ma ku shubi karnaa suurtagal maa intaan baasiin ku shubno dabna male ma ku dabooli karnaa baaquligaas maya ololaya soo dhan waa gubanaya tawxiid iyo shirki waa saas markay isu yimaadaan tawxiid waa burburay yaan lagu sheegin khiyaaliga camalkiisaa loo fiirinaa wixii xumaa laga saaraa wixii fiicnaa loo miisaama mushrig hadduu soo dhex galo shirkiga camal soo dhex galo ilaahay waa wada burburinaya camal wanaagsan u lahaa iyo shirki baa isdhex galay baasin dab lagu shubay maxaa ka haray baaquligii baasin ma ku haraya maya saasaa shirkiga u tirtiraya camalka ilaahay baana nabigiisa ku yihi lain ashrakta layaxbatana camaluka walatakunana min alkhaasiriin haddaad ilaahay u shari yeesho nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam camalkaaga wanaagsan baa buraya kuwa hoogay oo khasaaray baanad ka mid noqonaysaa oo naarta gelaya subxaan allah waa nebi maxamed wey nebigu waa macsuum ilahay baa shirkiga ka ilaalinaya laakiin cidda lala hadlaya waa ummadda nebiga haddii nebiga camalkiisu baabi'i lahaa hadduu shirk ku dhaco oo uu naar ku aadi ku khasaari lahaa annaga xaggee joognaa idan nafta runta aan u sheegno indhaha aan soos u kala qaadno shirkiga meel walba waa buuxaa khaanadaa iska soo xir caymisgal caymiska rabbaanaya waa maxay tawxiid shirkii mushrikiin xagga isaga tur caalamkao dhan ha ku colaadiyo caymiskan rabbi soo gal marka wayakfiru maa duuna dalika soo gal wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa kii alle ka aqbalay baa laga yaaba inaad noqoto hadduu xataa muwaxidka cadaabo ilaahay uu soo saaray laakiin ilaahay baa laga magan galaa hal saacan inuusan ku cadaabin oo jirkaaga uu ka xarimo naarta subxaanahu wa tacaala ilaahay aan tuugno keligii aan barino aan u ooyno ololno habeenkii aan tuugno maalintii aan tuugno janno aan weydiisano cadaab aan ka magangalno raxmad aan weydiisanno raarlaanshihiisa aan weydiisano caradiisa aan ka magangalno baryo addoonka baryu jecelya allah mu'minka barya maxaa yeelay ahlu jannaha markay ka waramayaan fiiri jannada waxay ku galeen markay jannada galaan bay farxayaan waxay leeyihiin ilaahay wuxuu naga badbaaday qad mana allahu calayna ilaahay baa nagu manaystay wawaqa'naa min cadaabi samuum wuxuu naga badbaadiyey cadaabkii uumiga jahanama uumi bay leedahay uumiga jahanamaa qofka feenanaya hilibka ka daadinaya intaama la gaarin jaxiima gudaheeda ah, inaa kunaa nadcuuhu waan tuugi jirnay adduunyada inaa kunaa min qablu nadcuuhu inahu huwa albaru araxiim waan baryi jirnay jannaan ka tuugi jirnay ah, ama meel kale inaa kunaa fii ahlina mushfiqiin famana allahu calayna wawaqana cadaab asamuum inaa kunaa min qablu nadcuuhu inahu huwa albaru araxiim waan tuugi jirnay ilahay waa baari naxariis badan subxaanahu wa tacaala alla aan barino cadaabkiisa ka magan galno naartiisa aan ka magan galno isaga raalli aan dalabno waddo kasta uu raalli ku yahay aan raadino waxa uu nacay ee uu xarimay ee uu ugu necab yahay waa shirki iyo mushrikiine go inta goori goortahay go inta goori goortahay soomaali weeye faarax weeye carab weeye hindi weeye male haddaadan goynin maalinta aad ilaahay hor tagtaad ogaanaysaa ood labaxlabaxlayso xaqiiq waaye wallahi shirki in la nace laakiin waa tukana see yeelaa hadduu tukanayo waa mushrik tukanay hadduu zake bixiyo waa mushrik zake bixiye hadduu kacbada tawaafay waa mushrik kacbada tawaafaya waxba cibaadada u tari mayso inta shirki uu joogo iyo kusiri salaada iyo iyo cibaadada kale iyo soonka marba hadduu alla u shariig yeelay ogtahay mushrik billaah go ilaahay darti u go hadduu qaraabo iyo rixmiya raxim ahaan u xiriiri quudi wixii maala irsaaqad haddaad waalid maamulaysay waxaad u qaban karta u qabo laakiin caqiid ahaan kawsi lakum diinukum waliya diin raxmaddii kale ilaahay ma goyn u fiiri laba mushrik oo waalida ah hadday xataa ku dhaleen ilaah siduu leeya fiiri wain jaahadaaka calaa an tushrika bima laysa laka bihi cilmun falaa tuطichumaa hadday kugula dagaalaan labadii waalid inaad ii shariig yeesha ha yeelin wa saaxibuhumaa fi dunya macruufa adduunka si wanaagsan kula heshii kula dhaqan wixii u qaban karta u qabo waa waalid waalidku jiraya dawe hadduu xanuusa u tuutuuji weliba fursad dacwa uga faa'idayso baarinimo muuji markay shirki noqotona ha garabkaagu waa adagya waalid baa tiri adduunka o dhan hadduu suukaa tago waa inu shirki uu reexin karin aabba laba farood baan kuu taagay mawlidkii baa la gaaray haddaadan beesadii nebiga lagu xusi lahaa aada isiin ama habarta ku tira abaay abayd lacagteeda haddaada isiin hee waa ku habaaray haddaad bixiso shirki baad bixiso lacag shirkiga ilaahay keyrkii xoolo loogu gowracayo wey mawliidka xoolaha loo gowraca waa shirki ligayr illahi baa loo gowracaya loo gowracaya bal nabigaa loo gowracaya calayhi salaatu wasalaam waana ligayrihi waana sida culamaa almuslimiin waa itifaaq ilahay keyrkiga loo gowraca shirku akbar wey idan kadid maya hooyo iyo aabba wax kala isugu imaano laakiin markay xuduudda ilaahay noqoto waxba idinka yeeli maayo habaartaba ma ahana caawa bilaaba ilaa caawa ilaa berri habaarkooda waxba tari maayo mar hadday kugu khasbayaan shirki amaa wixii kale waalidnimo iyo raxima ha ka gaabinin weliba ilmaha kale ay dhaleen uga baarnimo badnow si aad usoo jiidato oo jeclaysiiso diinkaaga jeclaysiiso ilaa marka dambe lagaba yaabo adugu inuu yidhaahdo bal kaale bidciihow waxaa sheegi jirta iyaak waa laydin sheeg mar hadduu saa ogolaado haba ku caaya weli waxba ogolya aayaadkii iyo xadiidaad ku akrinaysaa muxaadarooyinkaad soo qaadaysaa ninka runta u sheegayad maqashiinaysaa maa kan dusha u marmaray ilaahay keyrkii lama caabudi karo yaa caabuda sanam anigu ma caabudu ku dhihi oday maya kan taabsiina jiilaani looma yeeran karo uweys looma yeeran karo oya looma yeeran karo kan taabsiinaya la hadlaya kaas markaasuu fahmaya shirki waxaa la yidhahda khiyaanada murjicada yaan idinku sirin ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay asnaam la caabudaya magacyadooda maxaa yeele dadkii caabudaya loo sheegaya laata cuzaad manaad hhowlka saddexda hal aayad hal suurad baa lagu sheegay afara'aytum allaata walcuza wamanaata thaalitata alukraa waa saddex sanam wa meel daba shantii sanam ay caabudi jireen qoomu nuux baa alla sheegay oo nebi nuux uu kala dooday ka taga iyaguna ay diideen ay yidhaahdeen laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaguuha wayacuuqa wanasra wixii la caabudayey wa sheeg waxay caabudeen hebel iyo hebel iyo hebel hatuugindhe maxaa loo magacaaba awliyadii maxaa laga rabaa ee qaarkoodaan in la sheeg sheego maahan hebelkii eed ma leh asaga dembigiisu alla kula tegaya jiilaani wuxuu lahabu ilahay kula hortegaya uways wuxuu lahabu ilahi annaguna ma naqaan xaalkooda laakiin magacooda in la sheega dembi maaha dad baa ku siran nebi ciise ka fadli badan baa qur-aan ku taal yaan la baryin ciise waa addoon malmasiix ibnu maryam ilaa rasuulun qad khalad min qablii rusul ilahay waa odhanay waa rasuul aan soo dirnay hortiina rasuul horaa jirtay nabi ciisa lagu celceliya maalin walba lama tugi karo annaguna maalin walba waxaan ku celcelinaynaa haddaan indiya joogi laha krishna ramu krishna ramu ha u yeeranaan dhihi laha laakin hadda soomaali maxaan dhihi jilani uways ha tuugina hadduu reeb aqoon yahayn oo uways ba usan aqoon iyo murjaan iyo sheekh nuur sheekh madar hargeysa laga tuuga aw barkadle ha u yeeranin waa awliyada maxaa laga rabaa xaggaa laga caabuda taasna jigjigaa tagtay maxaad dhihi cabdalla iyo cawar reer ha u yeeran maba naqaan bay ku dhihi laakiin abayonis ha u yeehanin haye abaadir muuse ha u yeehanin war awliyadiibu faraha la galay sheekh maxamed rabiic ha u yeehan war qabtaay meeshaa laga caabudaa caabud waa waa timid murjaan ha u yeehanaya berkaan berkaan muxuu yaha hoogaya dil u dhaago maba yaqaanaa berj berkaan laakiin muxuu yaqaanaa sheekh yuusuf direed wuxuu yaqaanaa ugaasdini maxamed daa-ud ha u yeehanina maxaa nala ka rabaa qolo walba cudurka aya taabsi sheekh ha ah, hoobyaa tagta maxaa di saaxiibkii cabdullahi waa qusla nacam hobyo ayaa tagtay qosol maaha qolo walba waxay caabudaysaan ka hadlayna hobyaa tagtay waxaa tiri murjaan u yeeranina war naga tag murjaan ma naqaanaa lagu dhih laakiin cabdalii cawareera haddaa tiraada ka war bud baa magaalada lagala saaraya maxaa yeele meeshaa laga caabudaa soo soco meel walba tag fiqi wardheere ma taqaanaa fiqi wardheere buurana ree buurana u yeerta guurow la soo celi ka waran bukda iyo hiiraan waa lagu ulaynaya haddaa dhahdo looma yeeran karo a goshana markaad tagtana qolo walba meel bay ag fadhidaa kuway ag fadhiyaan murjaan sheekh nuur shinyaalo sharif qolateyn shariif sinya shariifkii kale isha nuurani manyafuulka many ma maqasheen munye manyafuulka la dhahaa dhanaana wa waa badda dhexdeeda jamal ku yaalla mid ku aasan wa xasan jaziira baa jira muxiidiin celibaa jira weliyow caddaa jira muraad baa jira iskool bolisiya waxaasoo dhan waa maxay waa kayn dhalaanima miya awthaan dhulkii ka buuxda iyo shirki baa dadka laga qariyo boqol kiiba boqol ummad muslimiina oo fiican baana been waay waana laku dilay warkaas horaana kugu siray boqol kiiba boqol ma awliya maxaa caabudan haddaan boqol kiiba boqol muslimiinna maxaa maydka loogu dawaafaya boqol kiiba boqol hadii muslimiin laya shirkigan soo jireenka ahi wa maxay boqol kiiba boqol islam bay sheegtaan waa sax laakiin ma yihiin ah, sheegad waxba ma taro ilaahay waa diiday zacmi buu u yaqaanaa qofka taaquud uxukuntay qaala subxaanahu watacaala alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila taaquut ilahay zacmi uu ku sheegay sheegadkooda diintooda dhanba sheegad buu ku sheegay kuwa doonaya inay uxukun tagaan taaquut haddana sheeganaya alla yidhi inay adiga rumeeyeen kii lagugu soo dejiyey iyo kutubtii horeba haddana doonaya taaquut inay xukun tagaan beenaalayaba idan sheegadku waa buuxaa maantana haddii la yidhaha caalamulislaam hal bilyan iyo toddoba boqol oo milyan baa sheegataa in ka badan hal bilyan iyo toddoba boqol oo milyan waa shan meelood dadka adduunka ku nool meel ka mida maca dalika nebigu wuxuu yihi bada alislaamu gariiba wa sayacuudu gariiba kamaa badaa islaamkii gariib wax yaroo lala yaabo ku bilowday wax lala yaabo yarna wuu ku laaban doonaa haddii islaamku magac yahay dadka aad faraha badan wax lala yaabaa a dad adduunkiiba hayste maya xaqiiqda dhabtaa muslimiinta haystaa maanta wax lala yaabaa ninkii yihahdo ilaahay keliya ha loo hogaansamo keligii ha la caabudo keligii ha la baryo sharcigiisa keligii ha lagu dhaqmo daaquud ha lagu kufriyo muxuu noqonayaa maanta hariib buu noqonaya hariib hariib lala yaabuu noqonaya oo dadka o dhan ku inkiraan war waa maxuu ahaa a gurbada islaamkaa lagu jiraa ilaahu islaam nagu sug ilaahu diinkii nabi maxamed si u ahaa baan u rabnaay kuwa raaca naga yeel ilaahu kuwa adigaa la maqla wa anta alcaliimu lqadiir wa anta calaa kuli shayin qadiir ilaahu islaamnimo nagu oofso ilaahu iimaan nagu oofso ilaahu cadaab alqabri iyo jahanamo naga badbaadi ilaahu camalkeenna suubo naga aqbal ilaahu wixii aan qaladnay oo dunuubo naga cafi ilaah dunuubtana cafi ilaah shirki iyo mushrikiin kuwa nacay naga yeel afka ka nacay qalbigana ka nacay ilaah kuwa kasta oo ayida kuwa nacay naga yeel shirkiga ilaah taaquud mid kastaoo ayida kuwa nacay naga yeel ilaah kuwa kuwa hoggaansan naga yeel ilaah kuwa amarkaaga fuliye naga yeel ilaah naftooda iyo maalkooda kuwa kugu hogaansama naga yeel ilaah caruurta baari nooga yeel ilaah diintaada kuwa ku toosa naga yeel ilaahu adduun iyo aakhiraba adaan na badbaadin karana badbaadi rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar allahuma laa tadac lana danban ilaa gafartah walaa haman ilaa farajtah walaa daynan ilaa qadaytah walaa cayban ilaa satartah walaa daalan ilaa hadaytah walaa daalan ilaa hadaytah walaa daalan ilaa hadaytah laa ilaha ilaa anta subxaanaka ina kuna ظaalimiin wslى اllahu عalى nabiyina muxamedi wعalى alihi وaصxaabihi wman tabicahu wman tabicahu bإxsaan ilى ywm اdin wجزakum اllahu khayra wallahu subxaanahu wa taعalى aclam